ayb xadiidkan marka se waxaa laga qaadanaa yahuudda qubxigooda iyo yani cuqdadooda inta ay la egtahay gabar yaroo marka aan weyneyn ayaa si xun ay u dileen weliba laba dhagaxay iskugu riiqeen madaxooda naam marka nimankaas inay yihiin niman aan wax cahdi iyo khayr iyo wanaag inaysan lahayn ayb qubxigoodaas marka waa kaas waxaa kaloo laga qaadanaa iqraar in wax lagu dhisi karo qofka hadduu qirto ownan waalnayn oon la qasbaynin iqraarkiisa waxaa lagu dili karaa xog waa lagu fulin karaa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya nin in naag loo qisaasayo nin haddii u naagi dilo in loo qisaasayo loo dilayo taasna xadiidkan waa laga qaadanaya yahuudda marka ilmaha yararaysaan yeeli jiray haddana waa aragtaa saas si ka daran ayay dadka u galaan wax ixsaan ay leeyihin m haddana ayagaa kaaga horeeya xuquuqul insaan ay kuleeyihin haddana an cimrana bni xusaynin radia allahu canhu ana hulaaman wiil linaas adoon liunaasin adoon eh, dad usugnaaday fuqaraa oo fuqaraa qadaca uduna hulaamin bawd wiil dhegtiis ayuu gooyey adoon kale oo liunaasin dad usugnaaday aqniyaa tanaad oo haystaan ayb faatow nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayay u yimaadeen falam yajcal lahum shayan waxba nabiga uma yeelin wax diyaa uma yeelin rawaahu axmed wathalaatatu biisnaadin saxiixin xadiidkan waa saxiix xadiidkan marka waxaa laga qaadana xaafidku inuu u hadda salaaada uu yihahdo rawahu axmedu iyo wthalathatu inuu yihahdo waxaa weye waa wahmi sababtuna waxay tahay xadiidkaanu tirmidi ma warinin saa darteed halaaada xadiidkan marka looma nisbay karo wahmi baa halkaa ku jira waxaa xadiidkan marka lagu macneeyey wiil yar ayaa waxuu dilay adoon ayaa waxuu dilay addoon qolo kale leedahay qoladaasuna aqniyay ahaayeen addoonkooda la dilay addoonka qoladan iskalena addoonkan wax dilay qoladiisana dad fuqara bay ahaayeen marka nebi wax diyaa ma samaynin laba macnaa lagu macnayn karaa marka macnaha koowaad waxaa weeyaan in qaangaar uusan ahayn wiilkan saas baa aan loo qisaasin lama qisaasino waxaan loo qisaasin inuu yahay canug yar inuu ahay oo aan qaangaarin diyadana maxaa loo baajiyey waxaa loo diyadii caaqiladay ku kuwaajibay mogta mar haddii cunug cunug yar uu yahay cunug yar hadduu wax dilo <coughs> diyadiisa yaa laga rabaa caaqiladiisa laga dadka ilma adeerada iyo isaga la-ah dad ugu dhow dadkii dad ugu dhowaayana markaas dad fuqara ahay noqdeen caaqiladuna diyo waxay ku waajibtaa marka ay dad akniye ah ay yihiin markaas taasaa marka laga qaadana saas marka nebiga qisaaskiina saasuu u daayay diyadana wuxuu u daayey icsaar ahaan wabilahi tawfiq wsala allah wasalam ala nabiyina maxamedin ali sabi ajmaciin alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu ljinaayaat min kitaabi buluuqi lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah qaala alxaafidu raximah llah can camr bni shucaybin can abihi can jaddih radia allahu canhu ana rajula nin dacana rajula nin ayuu duray biqarnin gees ayuu ku muday fii rukbatihi jilibkiisa uga muday fajaaa ila nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nebigu u yimid ninkii geeska lagu duray oo jilibkiisa la dhaawacay faqaala waxa uu yihi aqidnii rasuulka ilaahi ii qisaas ninkan faqaala waxa uu yihi xataa tabraa ilaa ay ka raysato ukaadi ay intadir warniga u koro xataa tabraa ilaa adiga hadda eh, xanuunka eh, jaraaxadaadan ilaa ay ka eh, bogsooto ama ay ka fiicnaato naam xataa tabraa uma jaa ilayhi waa u yimid hadana faqaala wuxuu yidhi aqidnii iqisaas faaqaadahu nabiga waa uqisaasay ninkii waxa ku muday baa marka qisaastii laga guday faaqaadahu waa uqisaasay nabiga uma jaa ilayhi waa u yimid faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahay carajtu rasuulka ilaahayo nabarkii jilibkeyga ku dhacay waa dhibaato ijaarsiiyey oo marka waan dhutiyey ayuu yiri nacam faqaala qad nahaytuka waa kaa reebay yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam facasaytanii waa i caasisanaya nacam waa kaa reebay yani inaad qisaas ninkan kale lagu qisaaso yaan kaa reeba war ukaadi lugtaada waxay noqon doonta ma ogide ukaadi baan ku iri ilaa ay balsi ka noqoto fa facasaytanii waa icaasisay caasisay fa abcadaka allahu ilahi waa ku fogeeyey nacam ama fa abcadaka allahu allah ku fogeeyey wabatala carajuka jiisnimadaada ama dhutintaadana waa ilaahay wuxuu ka dhigay mid wabatala xarajuka jiisnimadaadiina waa baaba'dayo bimacnaa waxa wey wax kasoo qaad ma leh jiisnimadaadan adig aada jiiso ama dhutinta aada dhutinayso mid baatila wax kasoo qaad lahay way mar haddii ninkii lagu kisaasay haddana mar labaad la dhihi maayo marka wax kalea lagaa siiyo wax kalea lagaa siiyo mar labaad lagu dhihi maayo uma nahaa rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga markaa kadib wau reebay an yuqtasa in la qisaaso min jurxin in laga qisaaso dhaawac xataa intii yabraa saaxibuhu saaxibkiis oo ka raysto ama intay siraaya oo kale ay noqoto oo xubintii laba unbay mid inay raysato de markaas waxaa la sameyn karaa markaas laga sameynaa qaabkii loo qisaasayo ama qaabka wax laga yeeli karo haddii kale oo ay iyadu raysanin oo meeshu ay noqoto qofkii xubintii dhamaydba hadday talafto dhaawacaas ay xubintii ku go-do hadhow diiyo mudana marka waa inuu sugto waa ayb saasaa marka sharcigu u yahay rawaahu axmedu wadaara qutniyu axmed iyo daara qutni baa werina waucila bilirsaal xadiidka irsaalna waa lagu cileeyey laakin shawaahid buu leeyahay shawaahidaas ayuuna xadiidka wuxuu ku noqona xasan ayb xaafid ibn lqayimna wuxuu sheegay xadiidkan waxaa laga qaadanaa buu yihi xukuumadan nebiga uu xukumay waxaa laga qaadanaya inaysan banaanayn in qof dhaawaca qofkii dhaawacay in loo qisaaso ilaa arinkiisa uu ka sugnaanayo meeshuu ku dambaynayo ilaa laga ogaado yacni qof dhaawaca ee la dhaawacay inaan dhaawaciisaas dartiis qofkii dhaawacay loogu qisaasin ilaa isaga dhaawaciisa uu ka sugnaanayo xaalkiisa ayb ilaa uu yani arrinkiisa uu ka sugnaanayo imaa inay meesha raysato ama in cudmi ou talfo ama inay nabarkii siraayo ou sameeyo ou sii faafo leadhow maogta waa lagu qiyaasayo waa abcaada nabarkan ou leeyahay iyo inta uu qodan yahay iyo hadhow marka nabarkan siraayo samay karaa gudaho sii aadi karaa waa sii faafi karaa ilaa marka arintaas ay ka xasisho waa inaan marka aan laysu qisaasaynin culimada marka aimada maalig iyo kale iyo abu xaniifa iyo sidaanay arkaan imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahy nahyigan karaaho nahyigan waa karaaho waa banaan tahay in haddaw ii qisaas yiraaha waa loo qisaasayaa wax dambe oo ku yeelanayo laakiin yani inta markaas nabarkiisa ou yahay ayaa loo qiyaasa waxna lagu siinaa hadhow ninkaan ad lugta ka go-o wax dambe ninkaan lagama raboonayo ayb imaamu shaafici markaas nahyigu waa nahyu tanziihu leeyahay waxaana u daliilo yiri ficilka nabiga caleyhi salaatu wasalaam mar hadduu nebigii ogolaadayba i qisaas war ukaadi i qisaas ukaadi markii dambe nebiga waa u qisaasay ficilka nebiga wuxuu daliil u yahay jawaazu daliil u yahay inay arrintaan u banaan tahay nacam talada dambe ee nebiga uu bixiyeyna waxay tusaysaa in yani qisaaskaas in laga fiican yahay oo karaaha ay tahay shaafici isaga xadiidka saasuu ku tawjiihiyey ayb wacalaa haada ay culamada shaaficiyadana ay ku tageen ayb culumadan kalena marka iyaga waxay leeyihiin maba banaanaba sideedaba oo waxay ka dhigayaan xukunkan awalow jiri jiray qofka in isagoo dhaawaca loo qisaaso qofkii dhaawacay dhaawaciian sugnaanin weli laakiin arintaanu markay dhacday ka gadaale nebigu waaba reebayba nacam marka reebitaanka nebiga waxaa weyaan waa nahyi markaas nahyiguna taxriim faa-iideyna ayb saasay leeyihi ayb waxaa kaloo qisada marka laga qaadanaa qisaastu inay banaan tahay nacam ayb qof ul lagu dhuftay iyo qof gees lagu eh, eh, midi lagu muday ama gees iyo wax lamida lagu muday in qisaastaas isoo iyada marka ay banaantaho la nasakin ee waxa la nasakay ay tahay keliya waxa la nasakay ay tahay qofka inta intaanu raysanin in loo sameeyo qisaas taas way mid la ayb xukunkan marka waxyaaba baa laga qaadanaa waxaa kaloo xukunkan laga qaadanaa talada nebiga caleyhi salaatu wasalam haddii lagu caasiyo dhibaatada ka dhalanaysa ayb ninkan nebiga waa la teliyay caleyhi isalaatu wasalaam taladii xoga waa ku yar adkaatay waa diiday hada markii dambe waa kan ma faaiidin marka ayb mar walbana marka waa saas talada nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale ninkii isagana la dhihi jiray saciid ibn lmusayib awowgiis saciid ibn musayib ibn xasm ayaa la dhihi jiray markaasaa nebiga u magaca ka bedelay wuxuu ku yidhi magacaaga wa anta sahlun markaas carabta dad qale markaa carabtii hore oo jaahiliya dadka yar qallafsanay ahaayeen oo dabeecad badan oo soomaalida oo kale ayay lahaayeen hadda ay leedahay waxay yeelayaan marka wuxuu yidhi sahl iyo magaca noocaas oo kalea ma rabo ayb waxaan rabaa in layga cabsado oon ad adkaado oo nin laga dambeeyo aan ahay xoogaa isyar adke waa yar adkeeyey markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa iska daayay marka saciid ibnu lmusayama marka wuxuu yihi maa zaalat alxusuunatu fi fii ahlina wuxuu yihi nabiga taladiisa markuu ku gacan sayro kadib awowgey ila alaana wuxuu yihi ad adayga iyo murugta iyo shidada iyo qalafsanaanta weli gurigeenna baaqiyay ku tahay weli gurigeena baaqigay ku tahay hadduu talada nebiga iska yeeli lahay dad ilaahay baab u furo waxay ahaan lahay mar walba talada rasuulka aleyhi salaatu wasalaam qofka marka axaadiista aad bay u fara badan tahay talada nebiga dad yeelay oo ku liibaanay dad aan yeelin oo iyaguna ku khasaaren xataa gaalada laftirkooda say nebiga ula dhaqmeen yaa ilaahay cuquubad ugu soo kala dedejiyey ninkii la dhihi jiray kisra waa ogtihiin rasuulka warqadiisa oo jeexjeexay inta jeexjeexay ayuu tuuray markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yihi ilaahay mulkigiisoo jexjeexayey nacam muddo yar kadibba mulkigiis waa jexjeexmay naam mulkigii iyo boqortooyadii usoo taxnayd dhib iyo rafaad iyo ruumaa ka adkaatay haddana markii dambe muddo yaray ku baaba-eenba ayaga ilaa laakiin qaysar heraqla iyo dadkiisana mulkigooda muddow sii jiray sababtoo ah warqadda nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayagu sida ninkaasoo kale uma aynan jeexjeexin uguma aysa degdegin saas darteed gaalada laftirkooda midba midka oo islaamka uga dhiiranaan badan yahay oo uga yani dhibaateyn badan yahay cuquubada insha allahu tacaala waa uga soo degdegi ogtahay nacam wahaakadaa dadka iyaguna fusaaqda iyo munaafiqiinta iyo say u kala af adag yihiin ay u kala dadnimo xun yihiin oy diinta ugu kala fog yihiin ayaa dhibaatada ay ugu soo degdegtaa iyaguna nacam ayib adduunyada taariikhda taallana waa un taariikhda iyo nusuusta waa isdhabaqay nacam yani waaqaca iyo nusuusta ilaahi subxaana watacaala rasuulka aleyhi salaatu wasalaam wax isda baqay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal iqtatalat imra'ataani laba haween ayaa dirirtay oo dagaalameen min hudaylin oo reer hudayl ah riwaayo kale waxay leedahay ixdaahumaa min hudayl walukhraa caamiriya midna reer hudayl ee tan kalena caamiriya ay ahayd qoladaas bani caamir faramat ixdaahumaa mideed waxay tuurtay alukhraata kale ay ku tuurtay bixajarin dhagax ku tuurtay faqatalathaa waa dishay iyadiibay dishay iyo wamaa bay dishay shay fii badniha caloosheeda ku jiray naag uur le ayd cunuga caloosh ku jiray iyo iyadaba waa isku dishay faqtasamuu ilaa rasuulilahi bay usoo dootageen tageen sala allahu alayh ali wasalama faqadaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu xukumay ana diyata janiiniha uurjiifka uurjiifkeeda diyadiisa guratun inuu yahay adoon cabdun waaye adoonka cadfu bayaan uratun ura cabdun adoon waaye uradu marka ama waa ka bedeli uratun ana diyata janiiniha uratun waaye cabdun waaye adoon marka aw amase waliidatun adoon adoon haween naag adoono yar marka in culamada qaar waxay todoba san inuu ka weyn yahay sinu tamiiz inuu kor u dhaco waqadaa bidiyati lmar'ati haweenta diyadeedana wou xukumay naagtii wax dishay waaye calaa caaqilatihaabau ku xukumay caaqiladeeda ku xukma caaila waaa la ilma adeeradeed dadka dad walaalaheed iyo ilma adeerka iyo kuwaas ayuu ku xukumay sababta ugu xukumayna waxay ahayd dilkan ayaa wuxuu ahaa marka dil oo isaga markaasi shidfu camdi ah dil oo shidfu camdi ah ayaa sababto dhagaxay tuurtay iyado dhagaxa waa ula qasaday haweentaa inay ku dhufato laakiin dhagaxana wax dilaayo ku dil isma aysa lahayd ficilkeeda marka ma waxa u ah ficil aan camdi ahayn buu ahaa qasadkeeda asadkeedacamdeeda eh, qasadkeeda ayaan camdi ahayn ama ficilkeeda camdi bau ahaa sida marka diyada markaan joogna aan sheegi doono insha allahu tacaala saa darteeda marka caaqiladib diyada ku xukumay iyada kuba usa xukumay caailada marka waajibay ku noqona waa laga rabaa caaqilada marka kuwa fuqarada lagama rabo waxaa laga rabaa kuwa qof mutawasit ah iyo qof muusir aho haysta laga rabaa wawarafaaha nabiga waa dhaxal siiyey waladaha ilmaheeda iyo man macahum iyo dadkii macooda ahaa u dhaxal siiyey nabiga aleyh salaatu wasalaam ayb wawaraaha wuuna dhaxal siiyey waladaha iyo man macahum ayb dadkii warafada ah ee ilmaheeda la jiray ayuu dhaxal siiyey lidalika marka caaqila caaqiladu ninkeeda caaqilo ma aha ninkeeda iyada ay ka dhimatay caaqila ma aha ilmaheedana caaqila ma aha caailadu waa walaalaha iyo ilma adeeradeed aabaheedna caaqile ma noqono aabaheed iyo awowgeed iyo intii la doono koraa loo aado ilmaha iyada ay dhashay wixii kasii farcamana caaqila ma aha ninka qabana caaqila ma aha caaqilada marka waxaa wey waa ilma adeerada iyo walaalaheed iy marki iyada la dhashay la siman iyo ilma adeeradeed faqaala xamal bnu naabiqa alhudaliyu ninkaa reeree eh, hudayl ah ayaa kacay marka oo xamal bnu naabi aleyr ayaa yiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebaa yuqramu loo magdhabayaa man axad laa shariba aan waxba cabin walaa akala aan waxba cunin walaa nadhaqa waxuu ka dood qabaa isaga marka cunuga yarkee uur jiifka ku jiro maxaa lacag looga bixinaa bul adoonkan xaggeeba u socdaa sababtoo waa ah midaan wax cunin wax cabin wuxuu ahaayba lama yaqaan taasuu marka waxaa qabaa markaas wuxuu le walaana dhaqa aan dhawaaqin walastahalla aan qaylinin fa milu dalika kaagaas oo kale yualu dhiiggiisa hadura laga dhigaa yualu bimana dhiig male waa kaasoo kale wax kasoo qaad ma leh midkaas oo kale faqaala rasul sal l slam inamaa hada midkaan min ikhwaani lkuhaan kuhaanta walaalahood waay yani kitaab gaablowyaasha iyo kuwa wax sheeg sheego ayuu ku nooc yahay yiri kuhan kuwan marka waa ku nooc min jli sajcihi uu nabigu sidaa u yiri sajcigiisa dartiisa alladii sajaca uu sajciyey sajcigana hadalka isku si ku hoorsada la hadalka isku kaafiye ku hoorsado ayaa sajci la yihaa marka sajcigaas iyo abtahnimadaas uu sameeyey yaa nabiga wuxuu u yiri marka inamaa hada min ikhwaani lkuhaan sababtaa ninka kaahinkaa wax yaro oo aan macno lahayn wax ku helaa iyo isagoon dhintoonin ninkaana marka waxaa wey afkiisa ayuu isagana wax ku helaayo afkiisa maalaan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim yaa soo saareen xadiidkan marka sida waxaa laga qaadana xukunkan shibhul camdiga qofka dilka waa saddex nooc dilka saddex nooc waay aa khata maxdiya camdi maxdiya iyo shibhu camdi saddexdaas u kala baxa khataa maxdiga ah waxaa weeyaan yani waa kama ama gef maxdi ah waa qofka marka waxaa weyaan qasadkiisa iyo ficilkiisa labadaba inuu wax dilo ma aha ficilkiisana fal wax ku dilaayo ma ahayn qasadkiisuna qasd wax ku dilaayo ma aha ahayn masalan qofkii ugaar samaynayo wax ugaarsanaayo ama eh, yani ugaar dilanaayo ama shimbir raba inuu wax ku dhufto ayaa qof baa uga soo baxay meeshii markaasuu qofkii fallaartii ku dhuftay ama xabadii uu ku dhuftay khada waay kaasoo kale sababto asaga ficilkiisana iyo qasadka labadaba wax dil ma aysan ka ahayn ficilkiisaan iyo falkiisaana ugaar ku socday qasadkiisuna waxu ah in ugaartaas disho ayay ahayd hada waay marka kaasoo kale camdiga maxdigaana waxaa weeyaan ficil iyo qasadba inuu wax dilaa ka go on qofka ayb xabada usoo qaatay markaasuu qofkii ku dhuftay xabadu inay wax dishana waa og yahay inuu qasad ahaana inuu ninka dilay ayaa qasadkiisu yahay waxa uu wax ku dilana de waa wax wax lagu dilo ayb kaasna waa camdigi wy shibhu camdiga marka camdiga dhinac ka shabaha dhinaca uu camdiga ka shabahay waxaa weeyaan xagga qasadka waxaan ujeeda xagga ficilka ama xagga qasadka waa ka duwan yahi oo waxaa weyaan qofki dhagax ama yani ul iyo oo kale ayuu qofkii ku dhufanaa inuu kaw uga siiyo ma ahan qasadkiisa inuu kaw ka siiyo ma rabo laakiin ficilkiisa ayaa wuxuu yahay ficil inuu qofkan ku dhibaateeyo cid kale ulama qasdayo qofkan bmuslimkan bani aadamka ah ayuu ula qasday ficilkiisa ficilku qofkaas uu muwajah ku yahay amaa qasadka da uli qof kaw kama siiso sida aalibka ah, kaasna shirku camdigo marka dilka camdiga ah ee qaska ah ee qofka camdiga maxdiga ficli qasdi labadan inuu wax dilo ay ka go-an tahay kaas isagu fa caleyhi in la qoorgooyo ayaa korkiisa ah kaas isaga marka waxaa weya waa qisaas u leeyahay labada kale ee soo hartay shibu camdiga iyo khada ah looma qisaaso qofkooda xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qofka shibhu camdiga inaan la qisaasaynin sababto haweentan shibhu camdiga dilkeeda oo ahaa sooma khada maaanay ahayn dilkeeda sababto dhagax naagtay ku tuurta haweentay ku tuurtay ayb camdi maxdiyana ma ahano de dhagax tooreeyo kale maahano de dhagax yari qofka kaw kama siinayo mark sida aalibka ee badan saa darteed marka shibhu camdi ayuu ahaa dilkooda dilkeeda shibhu camdigana xadiidkan waxaa laga qaadanaa inuusan waajibinaynin wax eh, yn qoorgooyo eh, inaanay waajibinaynin waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa hadaa iyo shibhu camdiga labadaba gaar ahaan hadda xadiidku shibhu camdigu sheegayo in diyadeeda qofka aan laga rabin falka geystay ee laga rabo caaqilada caailada waqadaa bidiyat lmar'ati calaa caailatiha bu caaqilada in laga rabo shibha camdi marka yaa bixinay diyadiisa caailada bixinaysa xadiikan laga qaadana waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale haweenta hadii iyadoo uur le la dilo cunugii marka laga soo tuuro banaanka cunuga uu yimaado waxaas marka banaanka yimid waxay ahaan karaan wax suuro bani aadamid ah haweentii marka waxbaa lagu muday waxbaa lagu dhuftay ilmihiia banaanka yimid ilmihiioo suuraysanoo suuro bani aadamle haday banaanku imaadaan amaba yani wax isku dhiig iyo marka iyo xinjiro iyo laakiin dadka wax garo kara markaas haween afar ah oo qawaabil oo haweenka wax umuliyo kale ama aada u yaqaano hadday yidhaahdaan kan oo kale suuro bani aadam ayaa ka muuqan karto hadday iyagu sidaas u arkaan xaalaadkaas oo dhan marka waxaw waxaa la xukumaa janiinka diyadiis alla xukuma diyatljaninina waxaa weeyaan adoon diyatljanin adoon weyan taasaa la xukuma haddii laakiin de waxa ay soo tuurtay wax la fahmi kara bani aadam loo fahmi kara aan ahayn suuro bani aadam male dhiiggii bani aadam hadda isku tategay iyo wax marka ama kala gogo-ay oo bani aadama kama muuqdo wax kasoo dhacay ma jiraan masalan taasoo kale waxba lama xukumaayo ina wax soo dhacaana shardi ah. marka la xukumaayo urada marka la xukumayo ayb uradan marka yaa laga rabaana urada iyo diyadaba caaqilada laga rabaa labadaba saasaa ibnulqayim zaadulmacaadka uu leeyahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa haweenta dhimatay ninkeeda inuusa caaqilada ku jirin sababtoo nebiga waxama saarin isaga nacam caaqiladana kuma jiro ilmaheedana sidoo kale caaqilada kuma jiraan dhaxalkii ayay iyagu wax ka qaadanayaan waarajahu abu waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa eh, aftahanimada oo diinta ilaahay marka ama aftahannimada xukunka ilaahay lagala hor imaanayo inaysan fiicnayn oo nooc min asixri inay tahay nabigana waa ka yidhi ina min albayaani la sixran bayaanka waxaa kamid a ah sixir bayaanku waa sixr wax baatila ah waxaa loo ekaysii karaa xaq inta xoogaa la duuduubo wax marka xaq ahna baatila ah loo ekaysii karaa wax xaq ahayna baaila loo ekaysii karaa waa ku dadaali jireen marka mushrikiin alcarab dadka ilalaanna gaalada saasa yeelaan oo wixii xaqa ah inay baabil u ekaysiiyaan oo suuro xun ay kasoo saaraan ay ku dadaalaan ibnulqayim kitaabkiisa mukhtasar sawaaciq ilmursalaha sida ku sugan sawaaciqa wuxuu ku sheegaa dadka ahlubidcada waxay adeegsadaan daa'iman wa abadan alfaad xun oo laga cararayo u adeegsanayaan dadka ahlu sunnada ah oo marka ilahay tilmaamihiisa laga hadlaayo oo kale waxay ku leeyihiin mujasimo waayo ku dhahan ilahay bay jismi u yaalaan nin walbaa marka waa ka cararaa ereygaas markii lasoo sheego dadka ilaahay keligiis hala caabudo dhahaayana ambiyada ilaahay iyo awliyaday kasoo horjeedaan ay leeyihiinayb wahaakada hadaad ilaahay taqliidki hadaad tira war taqliidkan ilaahay kitaabkiisa iyo sunadiisa aqwaasha culamada laga hormarinayo joojiya hadaad tira waxay ku kuleeyihin culamadii wayasaan saasay ku dhahayaan waana inta u baail ka yimaaday ogow baabul asmaa sifaat waa kaas baabu tawxiid alcibaada kadalika iyo taqliidka fiqiga iyo furuucda marka la joogo haddaad tiraa war ilahay xadiidka nabiga sidaan u leeyahay masalada daliilay leedahay qowlka imaamka ka tag xadiidka raac shaafici wuxuu yihi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabihi macnahaasoo kale laga wariyey wuxuu kuleeya maya may kawaan culimada yaqaan kuleeya naam ah, ayagaa mujtahidiin iska dhigaayo kuleeya naam ilaa qaarkood ay dhaheen dadkaani madaahibtay kasoo horjeedaan de madaahibta see looga soo horjeedi karaa culimada islaamka fiqigooda maba ka maar maba ka maarmi karnin naam marka qofka madaahibta kama soo horjeedno mana ka hor imaa karna sababto cilmigoodaan ubaahannaha meeqa mas'alo ijtihaadaad ku dhisan oo culimmada ay uga baahan yihiin madaahibta inay marka fiiriyaan ayb sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ragga ay aada u haystaan sheikhulislaama kamid a maca dalika waa ka buuxaan kutubtiisa wadahabat ilaimatu larbaca iyo wadahaba fulaan wa min alaima alarbaca kadaa hebel saanuu ku tegay kama dhexbaxay inta badan naam xaqa laftirkiisana afarta madhab maxsuur kuma aha culumo kalaa jirtay oo iyaga lamida marka waxaa weyaan taas in la ogaado ayb haddaad marka baabkaas ula soo baxdo oo tiraahd war sunada sunada fiqiga lagu saleeyo wuxuu kuleeyahay adii maad ijtihaad maad sheeganaysaa culimada islaamka yase culimada islaamka jahli ku sheege ma adaa ka cilmi badan <coughs> waxaasoo marka wuxuu kaaga dhigaa dadka inay kaaga cararaan marka in ilaahay laga cabsado waxaas inaan loo waxaas alfaada noocaas inaan marka la milicsanin alfaadan la qurxinayo oo xashawiye iyo mujasimo iyo mushabiha iyo khawaarij iyo murjia iyo murji ninka murjiada wuxuu ku tilmaama qofka ahlu khaariji kan khaarijiga ahlu sunada murji ku tilmaama ayb ninka tilmaama ilaahay inkiraayo ahlu sunada mushabih ku tilmaama mushabihi mucail ku tilmaama waakada marka qolad qolo walbaa marka <clears throat> qolo walbaa baailka ay radinaysa ahlu ku tuuraysaa sidaasna ma aha ibnulqayim marka aada wuxuu ugaga hadlay asawaaciq lmursala kitaabkiis taasna ada xaq isaga unbaa soo haraa waxada kelimaadkaas waxaas waxba looga qaadi maayo faqaala xamal bnu naabiqati lhudaliy yaa rasuul allah kayfa yuqnamu man laa sharib walaa akal walaa nataq wala istahal sajcigu marka kaas waay kayfa yuqnamu sideebaa loo magdhabayaa man axad laa shariba aan cabin waxba walaa akal aan waxba cunin walaa nadaq aan dhawaaqin wala sahal aan sawdaynin aan qaylinin fa milu dalika kaagaas oo kale yubal alaska yani laga soo qaada waa lahadura laga dhigaya faqaala rasul la sal slam inamaa hada min ikhwani lkuhaan kuhaantu ku nooc yahay yii midkaan min ajli sajci aladii sajaca muttafaqun caleyhi marka sidci la reebawakrajahu abu daawuud wanasaa-iyu min xadiidi ibni cabaas ana cumara radia allahu canhu sala wuxuu weydiiyey man shahida qadaaa rasuulilahi sal lahu alayh ali wasalam qofkii xaadiray oo goobjooga ka ahaa rasuulka qadihiisii filjaniini ou xukumay urjiifka qaala wuxuu yihi faqaama xamal bnu naadiqa ayaa istaagay faqaala wuxuu yihi kuntu bayna imraatayni laba naag xamalka laftirkiisa istaagay laba naagood ayaan dhexdooda ahaabuu yii fadarabat ixdaahuma uqraa middood baa mida kala garaacday fadakarahu mukhtasaran wasaxahu ibnu xibaan alxaakim halkaan waxaa laga qaadana asxaabta cumar ibn khadaab oo kale xukunka uu nebiga xukumi jiray qaar kamida inuu ka qarsoonaa oo xukun walboo nebiga uu xukumay cumar inuusan korka ka haynin ee mararka qaar ay dhici jirto inuu asxaabta kale weydiiyo taasaa dhici jirta saas daraadeed marka qisadii hadda ninkii inama aadam min ikhwaani lkuhaan nebiga uu yiri ayaaba cumar marka hadda u jawaabayo taana waxay kamid tahay cumar tawaadiciisa waxaa kaloo kamid tahay cilmiga iyo sunnada nebiga qof inaysan maxsuur ku wada ahayn yani qof inaan lagu wada koobin qof wada dhameeye inaanu jirin taasaa laga qaadanana waana badnayd asxaabta nin walba marka inta uu nebiga ka maqlo unbuu soo sheegay wixii uu nebiga aanu ka maqlinna hadday daruura ku kalifto inuu xukun saaro ijtihaadkiisuu ku xukumi jirtay marka haddii ijtihaadkaas kadib la soo arko waxaa laleeya ijtihaadkiaan ku dheganaanayna maya sidaa la dhihi maayo cumar waa ogtiin daacuunka markii uu shaam soo u socdo daacuun inuu ka dilaacay u maqlay markaasuu yihi ma gelaynaa mase dadkiiba uu la tashtay waa iskhilaafeen asxaabta gal iyo hagelay markii dambe cabdiraxmaan bnu cawf oo kaadi markaa xaaji gudasho ka yimid ayaa wuxuu yihi arrintan anaa cilmi u haayo nabigan waxaan ka maqlay sala allahu alayh wali wasalam isagoo dhahaayo hadii aad ardo daacuuna hadii aad eh, qofka yani hadii dhul ou daacuun ka dhaco kan ku jirana yaanu ka bixin midka aan ku jirinayosa soo gelin markaasuu cumar aada u farxa marka xogaa dhinac inuunan gelin ba isaga ay u badnayd yani marka dhinca asxaabta marka mutakalifiin ma ahayn asxaabta rasuulka waxay yaqaanaanna waa ka jawaabi jireen waxaysan aqooninna dadkay weydii jireen nacam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa nin caalima nin caalima inay wax ka qarsoomi karaan nin daalibo cilmian gaarin isagana inuu ogaa karo maxaalada cumar iyo xamal maxay isku yihiin intay kala joogaan cumar iyo xamal ibnu naadir intay kala joogaan maca dalika cumar radia allahu canhu su-aasha markuu weydiiyey ninkii yaqaanaa ka jawaabi jiray waana ka qaadan jiray uuna ka yeeli jiray waakada asxaabta rasuulka saasay ahaayeen marka maahan keliya in la leeyahay yani qofka daalib cilmi waxba ma sheegi kara ma hadli karo aamus eh, keliya marka dad gaara eh, ayaa marka hadlaayo keliya in la leeyahay ma aha sidaasayb qofka caalimkaana masalo waa ka wareeri kartaa aalim cilmigana wuu fahmi karaa muhiimku marka waxay tahay waruxan kitaabka iyo sunada iyo fahamka salafku ma waafaqsan yihiin hadday waafaqsan yihiin ninkii sheego adig waa ka aqbalaysaa ma jirta yani in la yidha hebelna kama aqbalayno sababtoo caalim ma ahana lagu leeyahy hebelna waa ka aqbalayna oo caalim ah jira maaha waaas maaa qasadka inaad inaad xaqa raacdo waaye haddaad ka shakisan tahay waa uga tegi kartaa shaki laakiin hadday aayaad iyo xadiid ku cadaadaan sheekh adduunyada carigeeda kala joogaan ka sugaa jawaab haddii aanu sheekhaas jawaabinna waxaan maba jira mana mana yani e, e, waxaan anigu ka qaadanaya ma male qofka kale marka kitaab iyo sunno iyo aqwaashi culamada daliishadana waxaa lagu tilmaamaa qof marka e, jaahila ama boos uusa lahayn yani ku ah mutasalliq ku ah ayaa lagu tilmaama da waxaan marka hore loo aqoon jirin qul ma asalukum caleyhi min ajri wamaa ana min almutakalifiin ibnu mascuud wuxuu war ninkii waxa yaqaana ha sheego ninkaan aqoonina allah aclam ha dhaho intaas waa shareecada naam wax oo ixtikaaro meel kale ku jira ma ah naam boorsooyinku kugu filan ma aha naam ayb dabcan inay culimada marka hadday sheegaan culimada markoodaa la maqlaa dabcan haddaysan culimada markaa sabab min alasbaab aanay waxaas u sheegin kowdu inaynanba maqal ama aan la weydiininba wax weydiiyaanba jirin ayb dadkii dalabatulcilmiga marka ay kutubtii iyo ayagoo kitaabka iyo sunada fahamka salafka fiirinaayo wax lagu lagug lagu gaf xugmiyana aanay oolin meesha hada markaas in la yihaahdo waxaan marka in marka laga ratibo tasalluq iyo wax lamida inay tahay hada waxaa weyaan waa un marad waay marad abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay waa loo qis ah fadakarahu mukhtasara wasaxahu ibn xibaan alxaakim wacan anasin radia allahu canhu ana rubayc ana rubayca binta nadr camatahu anas adeertiis eedadiis ahayd kasarat saniyata jaariyatin bay jebisay gabar iligteed bay jebisay fadalabuu ilayhaa way ka dalbadeen alcafwa cafwi bay ka dalbadeen reer rubayc ayaa ka dalbadeen reer nadar rubayc ciddeedii ayaa waxay dalbadeen fadalabuu waxay dalbadeen ilayhaa gabadha xaggeeda ay ka dalbeen alcafwa faaba way diideen ciddii gabadha marka facaraduu waxay u bandhigeen alarsha arshi cab yani inay xoogaa wax oo xukuumo oo markaa ay bixiyaan oo iyaguna ay cafis ku daran waxbaan idin siinaynaa nacafiir nacam faaba way diideen maxaa axkaamta sideeda sulxigu waa asal nacam dadka yani hadday wax kala dhex galaan sharcigu taxdiid isagoo u sameeyey waxaas sharcigu isagoo xad u yeelay ayaa haddana waxaa dhici karto haddana dadka labada qof ee wax kala galeen mucaamalada ay kala dhex martay ama dulmiga oo kala dhex galay waxaa u banaan ayagu inay sulxi keligood gooni u gaaraan dhinkii xaqa lahaana oo cafiyo cafis caadiyo samay karaa xoogaa intu ka qaato dhihi karaa waa ku cafiye intu sidaa yeeli karaa maxaa ilahi wuxuu yii wasulxu khayrun sulxigu waa khayr qaacido guud waay haddii laakiin sulxi aan lagu heshiinin nin kasta uu yidhi maya kana oo maya yiraahdo intii sharciga uxadeeya markaas dadka lagu go-aamina arintaasna marka adiladeeda aad bay u fara badan tahay minaa waxaa kamida markii ninkii ansaariga iyo zubayr markay issoo dacweeyeen ay isku dacweeyeen biyaha ninkaan ansaarigi baa waxau yihi zubayr beerteyda biyaha uma soo furaayo yaa rasuul allah markaasaa waxaa dhacday marka nebigu inuu yihi sala allahu alayh ali wasalam zubayrow beerta intaasoo kale ka qaado xad yarow u yeelay inta kalena u furu yii ninkaas kale ansaariga ah markaasuu xoogaa ansaariga arrintaas ka xumaaday marka xoogaa yar biyaha hayso kadibna udaa ayuu wuxuu yii an kaana bna camatik in eedadaa inuu yahay maasas u yeelay markaasa waxaa soo degtay falaa rabbika laa yuminuuna ila aakhir aaya aayadaas nuzuulkeeda ayay ku sheegaan markaasuu nabiga wuxuu yihi zubayrow xaqaaga oo dhan oofso yii marka haday sidaas tahay in allaale intaadna ilaah jadriga soo gaarsiiy biyaha markaas adiga aad ka dhamays xaqaagi oobsato kadib udeeyr awel ninkaan waxbaaba awel heshiis iyo waxbaa loo macdinayay xoogaa marka waa waa diiday markaasa waxaa ku dhacday de xaalad ka adag tii hore ayuu la kulmay sulxiga marka caadiga isagoo ah iska banaanya soomaalina garan ayb marka facaraduu alarsha faabo way diideen ilaa qisaasan rabnaayo dhehen iligta in loo rido un baan rabnaa anaga nacam faatow rasuul allahi bay u yimaadeen sala allahu alayh waali wasalama waaba waxay diieen baa loo imaan jiray muslimiinta marka nebigay usoo taxaakumi jireen munaafiqana yahuudday u taxaakumi jireen xilliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ogtihiin qisadii marka fakayfa idaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allahu wa ila rasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda kacb ibnu ashraf yahuudi iyo munaafiqaa doodka dood dhex martay munaafiqi wuxuu yihi kacb ibnu ashraf loo geey laaluush qaato ogaay yahuudigina wuxuu maya maxamed noo geeni yahuudiga markaas inuu gar leeyaho ogaayo isaga nabi maxamed inuusan qaadanaynin laaluush yahuudnimana uusan xaqiisa uga duudsiinayno ogaayo marka xaggana geey kana wuxuu yii maya kacb noo geey marka waxaa wey munaafiqu daa'iman diinta ma ogola sababta waxay tahay diinta ilaah haddii loo taxaakumo balaayada iyo baktiga iyo nifaaq ou ku dhex jiro ayaan u soconaynin maogtahay diinka cid gooniya lama jirta hebelna lama jirta hebel kalena lama jirto nacam bal yacni kan diinta ugu dhawaanshada badan iyo midka faasiqa hadday maanta gar dhigtaan sharcigu gartaas un waxuu ku qaadaa sida sharciga u qabo sharcigana ummaddan wax lagu kala saari kara sababtoo ah adigana ma degsanin hebelna ma degsanin ilahay baa dadka u dejiyey subxaana watacaala ayb ilahay adna gooni kuuma dulminaayo kanna gooni ugu eexan maayo laakiin qaanuunka bani aadamka qortay hadba dad unbaa marka dadka wato oo qoranayo ya isagu eexda daaiman wa abadan naam fa atow rasuula lahi sala allahu alayh wali slam bay u yimaadeen wa abow way diideen ila alqisaasa qisaas maana wax kale fa amara rasuululahi sal l slam rasuulka waxau amray bilqisaasi qisaaskiibau amray de nebigan hadday dadkaanu iyago iyagaa xaqa iska leh hadday doonaan qisaas hadday doonaan cafis hadday doonaan arshi kabay qaada karaan hadii ay yidhahdeen qisaas maana wax kale ma rabno nebigu ilaa ilaa tan kale yeela ma dhihi karo alayhi salaatu wasalaam faamara rasuul lahi sal lahu alayh ali slam bilqisaasi faqaala anas bnu nadir maxaa nabigu addoon ma'muur oo wixii la faray yeelaayo ahaa wixii kitaab kama boodeynin ayb faqaala anas bnu nadir marka anas bnu nadir baa wuxuu yidhi oo rubayc la dhashay ya rasuul allah rasuulka ilaahiyo atuksaru ma la jebinayaa saniyatu rubayic rubayic ish iligeeda miyaa la jebina laa maya buu yii marka atuksaru waa hamzada istifhaam Ah, yani istifhaam oo la yaabayo camal uu leeyahay atuksaru saniyat rubaya miyaa la jebina laa maya buu yidhi isla isagaa dhahay waladii bacasaka bilxaqi baan ku dhaartay ilahay xaq kugu soo saareen laa tuksaru saniyatuha la jebin maayo saniyadeeda naam ilaahay buu markaa isagu ka rajeyna in marka dadkaasi ou cafis iyo ay qaataan amaba wuxuu ujeedaa nebiga inuu erge ka noqdo oo dadkii uu yidhahdo war u daaya dadkaan idinkaa xaqa iskale shafaaca inuu nebigu usameeyo rabaa nacam kitaabka ilahayna caarido anas ibn nadar kama ahan sidaas saasay culamadu utawjiihiyeen laa tuksaru faniyatuha la jebin maayo faqaala ya rasuul allah rasuulka ilaahayo ya anas wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi rasullahi sal ly sl rasuulka wuxuu yihi rasuulka wuxuu yihi ya anasu anasow kitaab ullahi ilahay kitaabkiisa alqisaasu waaye qisaas waaye kitaabka ilahay waa qisaas wakatabna calayhim fiiha ana anafsa binafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biludun wsina bsini aljuruxa qisaas wsina bsini ayb kitaabka ilahi marka waa qisaas buu yii marka waxaa banaan mubtadai khabar in laga dhigo waxaa kaloo banaan in la yihahdo xukmu kitaab illahi mudaaf in lasoo qadaro xukmu kitaab illahi ilahay kitaabkiisa xukunkiisa alqisaas qisaas xukunkaas waxaa kaloo loo dabdiyey kitaab allahi lqisaasa hadii marka sidaa la yihah kitaab allahi lqisaasa waxaa banaan in la yihah kitaaballahi masdar naaibka ah caamilkiisa in laga dhigo oo darban zaydan oo kale inay marka tahay oo idrib zaydan camal marka ka dhigantay kitaab allah marka waxay noqonaysaa marka manaa marka haddii sidaa la yiraahdo kataba allahu ilaahay waxau qoray alqisaas u qoray saa in la dhaho iqra in lagu nasbiyaa banaan tahay adu wujuuh badan baa ku banaan calaa kulli xaal kitaab kitaabullahi ilahay kitaabkiisa xukunkiisa alqisaasu waaye faradiya radiya alqawmu dadkiibaa markiiba waxay raalli ku noqdeen way raalli noqdeen faradiya radiya alqawmu dadkiibaa raalli noqday facafow way iska cafiyeen marka faqaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku markaasu wuxuu yihi ina min cibaadi illahi ilahay addoommadiisa waxaa kamid a man ayaa a low aqsama cala allahi ilahay korkiisa haduu ku dhaarto o alla oo wax ugu dhaarto laabaraw ilaahay u baarinimo falaayaa jirto addoommada ilahay waxaa kamid a addoon haddou dhaarto ilaahu sidaasaad ii yeelaysaa u yii wallaahi saasaa ilaah ii yeelaysaa ilaahay u u yeelaya qiimo ilahay agtiisa uu ka jooga darteed naam u u yeelaya oo dhaartiisa si aan u dambaabin ilahay baa ufulinay w rabi anas ibn nadra marka ayaa kamida ujeedaa nabiga aleyh salaatu wasalaam ila wa dhaartay mota ladii bacaka bilxaqi laa tuksaru aniyat ilaahan ku dhaartay la jebi maayo yii ilahay cafisoo qalbiga ugeliyey marka dadki waa iska cafiyeen lamana jebinin ayb adoomada ilahay marka dadkaas ayaa ku jira anas ibn nadrna de waxu ah ninkii uxud ku dhintay uxud ku dhintay eh, markii qisadiisana marka saxiixay ku taallaa isagoo marka eh, markii ay soo jabeen muslimiinta iyagoo eh, baqanaya marka u ka hor yimid isagii eh, uu yidhi marka allahuma inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa ilaah waxaan kaaga cudur daaranaa kuwan waxay samaynayaan oo ah yani baqatinka ay soo baqdeen waabra-u ilayka ilaah adig xaggaanan beri uga ahay mima sanaca haaulaa gaalada ujeeda gaalada waxaan ay diinka ayla diriraaya wax lamidka markaasuu marka hore hore u dagaalkii marka u ugalay waatii marka walaashiisaa garatay keliya toddobaatan meelood oo yacni seef iyo waran iyo yani lagu dhuftay leeb iyo seef iyo waran iyo toddobaatan meela jirkiisa looga dhuftay nacam waa la kasii waayay ilaa walaashiisa waxay ku kastay farahaas ay ku garatay nacam farahaas ay ku garatay marka waxaa weya anas ibn nadrada ninkaasu ahaa marka saasna waa ku dhintay nin aada u qiimo badan marka anas ibnu malik oo adeer loo ahay ayaa marka wuxuu yihi kunaa nataxada waxaan ku sheekaysan jirnay isaga i dadka lamida inay kusoo degtay min almuminiina rijaalu sadaquu maa caahadllaha caleyhi aayaddaa inay isaga kusoo degtay dadka lamidka ah marka taasuu yidhi marka qisadan marka eh, waxaa laga qaadanaa ayb qisadan iyada waxaa laga qaadanaa iliga juruuxda inay qisaas gasho waxaan ujeedaa dhaawacyada ama marka eh, ama xubnaha acdaada dhaawacyada labaa ah marka dhaawac caadiya mid cudwi la baabi'iyo la talfiyo cudwiga baaba-o in markaa qisaas uu leeyahay nacam qisaastaasna haddii dadku ay raalli ka noqdaan cafisna inay cafi karaan hadday qiimo iyo wax sheegtaanna qiimahooda inay qaadanayaan cafiskana marka sida uu ku dhacay waxaa kaloo laga qaadanaa qofku mahma kaana fadluhu fadligiisu sidau doon ha u jiro ha u ahaado <clears throat> mar haddou eh, yani qisaas ou galo qofkiisiina oo qisaasta rabo waa loo qisaasaa cid allaale cidou doona ha noqdo sharciga marka cadaaladaas u qabaa wacan ibni cabaasin marka midaan kale anas u leeyay laa tuksaru haniyatuhana anas ibnu nadar uma jeedo inuu ictiraado xukunka nabiga caleyhi salaatu wasalaam sababtaa wuxuu u jeedaa inuu ku adkeeyo nebiga inuu ushafeeco nooga ergey macnaheedu saasoo kale ayay ka dhigan inuu leeyahay <clears throat> waxaa kaloo la yii wuxuu sida u yiri tawaqucan warajaan min fadli illaahi fadli alle rajayn ou rajaynayo sidaan u yiri lama jebinayo yani mustaqbalka insha allahu tacaala ayuu ka wadaa ilahay baa faraj furi doono saasuu ujeedaa hadda qariinadan hadda anas nin fadli badan oo nebigaba ou ka hadlaayo nin marka ilaahay ou hadduu dhaarto ilahay ou dhaartiisa u fulinayo hadda inuusan munaafiq ahayn waa iska caddahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka wuxuu yihi man qutila qofkii la dilo fi fii cimiya fii cimiya man ruuxii qutila la dilo fii cimiya indhala-aan dhexdeed qofkii lagu dilo yani indhala-aanta waxaa loo jeeda qof aan xaaladiisa laka seeyin cid dishay lama yaqaan qaabka u dhintay lama yaqaan dad isdiriraayo oo wax isku tuurtuuraayo dhagax ama marka wax isku tuuraayo ama isgaraacaayo ayaa waxaa lagu dhex arkay nin dhintay oo meesha yaala haddii ninkaas marka ciddii dishay iyo sida uu ku dhintay waxa lagu dilay aada loogama warqabo waa laga indhalayaha marka xaalkiisa miya marka manhiisaas waxaana caddaynaya kan ka dambeeya man qutila man ruuxii qutila la dilo fii cimiya <clears throat> indhala-aan xaalad aan la garanaynin aw rimiya ama isu tuurtuur ku dhinto aw rimiyaad marka waxaa weyaan awdan aw rimiya wa bayaan bayaan fii cimiyaday fasiraysaa riwaayo weliba abu daauda waxay leedahay fi cimiya fi rimmiya ay leedahay naam fi cimiya markaasa waxaa laga bedelay marka fi rimmiya isku tuurtuur dhexdeed ninkii ku dhinto isku tuurtuur ay dad wax isku tuurtuurayaan ninkii ku dhinto ayb ow rimmiya isku tuurtuur bixajarin dhagax laysku tuuro aw sawdin jeedal laysku tuuro aw casan ul laysku dhufto qofkii sidaa ku dhinto fa caleyhi qofkaa korkiisa waxaa ah caqlu lkhaai ayb so saasna idin dhigan facaqluhu qofkaa diyadiisa caqlu lkhaai haa diyadiis ayb ah, waman qutila qofkii la dila camdan kas qofkii loo dilana fahuwa qawadun qisaas weyaan xaalku waman ruuxii xaala kala teeda duunahu qisaaskii iyo qofkii fa caleyhi lacnatullahi lacnadii alla korkiisa ha ahaato abu daawud nasaa-iy ayb biisnaadin qawiyin waana xasan isnaad xadiidku waa xadiid xasana weyaan xadiidkan marka dhowr xugunaa ku jirto xukunka koowaad wuxuu yahay man qutila fii cimiya aw rimiya qofkii iyadoon la ogeyn la dilo laguna dhex dilo dad istuurtuuraayo dhagax isku tuuraayo ama ula isku garaacayo dhexdooda qofkii ku dhinto nacam diyadiisa fa caqluhu caqlu lkhaai diyadiisu waa diyat lkhaa fa caqluhu caqlu lkhaa caqlulkhadana hadda waxaa weya baabu diyaada ku sheegi doonaa insha allahu tacaala sida ay kala tahay waman qutila camdan qofkii kas loo dilana fahuwa qawadun ninka haddii kas loo dilana de ninkii wax dila qaatilka marka waxaa ku waajibayo qisaas qawad waa qoorgooyin qoorgooyna ilaa inay dacafiyaan ma ahne dadkii markaa wax ka dilay awliyaa demi dadka dhiigga iskale inay cafiyaan ama ay diyo ka qaataan iyagaa marka taa iskale iyagoo ay mararka qaar sheekhulislaam ibnu taymiya siduu yiraahdaba mararka qaar xaalaad waxaa jira cafis aan la yeeleyni ataa masalan haday haday markaa dhibka uu badan yahay muslimiinta dilkooda isdilkooda iyo fitanka qabaailka iyo hadday tiro badan tahay oo ummadaani hadaanan dhowr qofood oo wax disho aan la dilin haddaanay nabaduba si fiican usugnaanaynin xaalaadkaas oo kale qofku inuu yira dhiigeyga waa cafiye ma la yeelayo sharcigu maxaa wuxuu u yimid qisaas qisaasta maxaa loo sameeyey masaalixda dadkaa loo sameeyey lidalika marka in masaalixdaas la fiiriyo dadku laba xaalay kala yeelan karaan xaalad dadkuba ay nabad qabaan oysa isdilaynin oo laga yaabo tobankii qofba inuu tobankii sanaba qof in la dilo hadda markaasoo kale hadday dadku dhahaan waa iska cafin anaga dhiiggeen waa la yeela xaalad laakiin sida anaga hadda dalkeena oo kale uu yahay oo maalintiiba ay dhowr qof kas muslimiin dilayso marka lagu jiro kale dawladda markaas jirta waxaa laga rabaa waa cafinay dad laga yeelay male marka waa lasoo qabana waa la toogana waa lasoo qabana waa la dila waa lasoo qabana waa la dila kii wax dila si ummaddu marka amnigooda istiqraarkooda oo u bato nacam saasuu yihahdaa sheikhul ibnu taymiya iyadoo la fiirinaayo maslaxada caamka iyadoo la fiirinayo fa huwa qawadun weyaan waman xaala duunahu qofkii kala teedo waman ruuxii xaala kala teedo duunahu qisaasta ka soke iyo qofkii la qisaasi lahay qofkii kala teedo oo dhexdooda galo saasta kasoo ka galo fa caleyhi lacnatullah lacnad alla korkiisa ha ahaato yani tani say ku dhici kartaa marka qofkii dilka loo soo xiray laaluush in laga bixiyo xabsiga laga daayo ama yani ama in loo saciyo madax inta loogu taga la yiraahdo sidii dhici jirta waayihii hore inta madaxdii iyo waxaas loogu taga la yirahdo ninkaan iska la iska sii daayo qofkiiba marka gacan ku dhiiglo qof muslima dilay yaa saas lagu sii daynayo qisaastii baa saas lagu baajina lacnad allaa dushiisa ahaanaysa qofkaas ayb waxaa iyagana kamida ah sidoo kale odayaalka iyaguna ka shaqeeyo qaabkan oo kale oo dadka dadka wax dilo dadka wax dilo ee weliba kas wax u dilo ee dadkii dhiigga lahaayna ay dalbanayeen in dhiigooda la siiyo ka shaqaynayo si loogu qanciyo waxaan uusan qaanic ku ahayn qofka ile mararka qaar baa moogtaha qofki haddii laga dilo ilmihiisao kale qof baa wiilkiisa laga dilo kale asaga waxau leeya war ninkaan aniga hala ii dilo in la ii dilaan rabaa ma la dilaayo hore lagama dilaayo meelma inta laysaga xiro ayaa waxaa la sugaa qofka intuu xoogaa ka dego xaalkiisa ninkii wax laga dilay isaga intuu ka degaa la sugaa dhowr bilood kadiba marka waxaa inta loo tago hadba si loola hadla hadba si loola xaala hadba si qofkii isagoo mukrah camal oo iska dhibsanayo oo kor i hoos cunugan ilmahaagina kuma soo noqona iska dhaaf soo isdhahayo ya waa iska yeelay kaasoo kale wax iska yeelid ma la dhaho qofka inuu qaanic ku noqdo midda labaad qofka qofka yani qof muslima dilo kas u dilo waxaa laga rabaa odayaalkan inay hadday dadkooda ogaan ay soo qabtaan geedka ay kusoo xiraan oo ay makaniyaan gacanta u geliyaan dadka wax ka dila war ninkaana wax idinka dilay qabsada inay dhahaan markaas kadib ayagu hadday dhahaan anagoo cafis iyo war heshiisaan ogolna dadkaas kuwa kale ay yiraahdaan kaalay wax nagula xaala waa banaan tahay markaa kabacdi laakiin qofkiina in la qariyo oo odayaal marka ay kasoo horeeyaan taas marka waa midan waman xaala duunahu fa caleyhi lacnatullah ayb naam qofkii marka ka qayb qaato dhanna lacnadaas marka ku dhacaysa qof qof muslima dilay hadaad adiga dhoofiso oo ka shaqayso sow dalkan uga carari lahay ama aadau dhoofiso dalal kale aada u dirto si aan markaas xukunkaas qisaasta loogu oogin lacnada ilahay kusoo gaari dadkaana agsarkooda mid wax dilay iyo mid lacnadan ku dhex jiro qof wax dilay u doodayo agsarkooda ilaa man raximahullahu ma aha nin imaa saa wax dilay imaa nin wax dilo u dooda hay macruuf soomaalida odood ku ah akrajahu abu daawuud wanasaa-i ibnu maxay ka dheefeen laakiin waayaha lacnada ilahi waxmaa laga dheefaa marka waxba lagama dheefin waa kan hadda nabad cirkay isku shareertay khayr khayrkii iyo wanaaggii iyo male maxaa yeele ilahi walakum fi lqisaasi xayaatun iyo ulilalbaab hal ninaa laga fakaraa dilkiisa markaasaa waxaa u dhimanaysaa shan boqol oo qof kumanaan qof kam min alqabaail oo dagaalkooda uu ka bilaawda hal nina wax dili war ninka keena soo dhiiba may ma soo dhiibeyn meeqa wiilaa dhimatay marka kumanaana dhimanaysa caqli maaha sharcina maaha waxaas oo kale caqlina maaha sharcina maaha labada m ma aha marka meesha qisaasta ay ku badan tahay oo xaq ahaan looga fuliyana nabadgelyada iyo yani barwaaqada waa ku badataa baynamaa marka hadii qisaasta la fududeeyo ama la dayaco nabadgelyo darada ku badata odayaalka waxaa sameynaya laftirkooda ayaana ugu horeeya dadka nabadgelyo darada ay saameynayso nacam hadhow marka waxau rabaa fal ou isagu geystay asalkeeda ou lahaa ayuu wuxuu leeyahy maxaa waxaan loo sameyna asaana u asal ahaa marka adiga haddaad galey abuurto waxa kuusoo baxa waa galey soo ma naa intaa galey abuurto malab inuu kuusoo baxo a rajeys waa dhibaata marka odagu waxaa waxuu abuuraa nabadgelyo daro hadhowna nabadgelyo daradii u ka cadaada marka mushkila waa inteeda allahu mustacaan wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa amsaka arajulu ninka hadduu qabto arajula nin kale ninka waqatalahu laakaru ka kalena ou dilo mid kale yuqtalu waa la dilaya aladii qatala midka qatliga la baashiray oo wax dilay wayuxbasu waa la xabisaya aladii amsaka midka qabtay rawahu daara quniyu mawsulan mursalan wasaxa ibnu qaanna xadiidka waa saxiix yeele warijaaluhu hiqaatun ila ana albayhaqiya rajaxa mursala bayhaqi mursalka u rajaxay laakin xadiidku waa saxiix ayb sida ibn lqadaan uu sheegay maxaa yeele ismaaciil ibnu umaya axad hiqaat ayb marna hadduu wasliyey marna marka ismaaciil baa marna wasliyey marna irsaaliyey marka e, cilad ma noqonayso taa kuma noqonayso taas marka iyado e, waxaa laga qaatay e, xadiidkan marka waxaa laga qaadana laba qofood haddii midna ou nin qabto ou xirxiro gacmaha ka qabto kan kalena uu dilo see la yeelaan xadiidkan wuxuu leeyahay waxaa lagu kii wax la baashiray oo dilka sameeyeyna waxaa weyaan waa la dilaya waa la dilaya kan kaleo isaga u qabtayna waa la xabisaa sababtoo ah aljazaau min jinsi alcamal kan isaga ninkaan u xabisaysna waa la xabisaa saasay culamada shaaficiyada iyo keyrkoodba saasay ku tageen xanafiyada iyo iyaga waxay ku tageen in markaa uu dil mudanayo sababta waxa daanu kan qabteen kan kale wax ma dileen ay leeyihin laakiin taasba culamada shaaficiyada qiyaas kale u hor imaadeen oo waxay yidhaahdeen nin hadduu haween qabto midna uu ka zinaysto kaa la jeed laha marka kaa dhagax lagu dilaana kii zinaysaa lagu dilaana kan kale soo dhagax ma laha sababtoo ah zinadii mala oosan la baashirin <laughs> saasay dhaheen marka culamada qaarkoodna waa laga yaaba inay qowl kale ka qabaan ama isaga haday hadii nin kastoo kamida dilka uu la baashiro masalo kala waa dhaba masale isku khaldi jamaaco way dhici kartaa inay hal nin wada dilaan intay isugu tagaan ayb jamaacadaas marka kulligood dilka waa lagu qaadaa ayb masalan laba nin waayo labadii ninba ninay mid kastaa nabar ku dhuftay ninkaan ninkiina waa dhintay labadooda waa la dilaa markaas waa midda cumar uu yiri hulaam la dilay oo arkay sanca iyo yeman markaas wuxuu yihi law tamaala ahlu sancaa fii qatlihi laqataltuhum jamiican reer sanca oo dhan hadday iskugu tegi lahaayeen ninkan dilkiisa cunugan kulligood waa dili lahaayeen marka xukunkaas haday dilka iyagu ay ka qayb qaataan la baashiraan ama kanu mi usan la baashirin midka hadda laga hadlayo ayb saasay kala tahay marka hadday saddex nin ama laba nin ay ninkaani mid kasta u nabar ku dhuftay ku dhuftay khalaas ma la kala qaaday ila nin walba nabar u geystay waa la wada dilaa kulli haddii laakiin midkood ou nabarka geystay kan kalena ou si kaloo dadban markaas u waxu dilo loo qisaasi maayo kan kan waa un la xabisa waxaa lamida masalan qofku inuu yihahdo hebel hebel dil nacam iyo dilka la baashiro baa la qabana nacam kan kalena asaga waa la xabisa ama waa la tacsiira maahane isaga marka nin qawad uu ku waajiba ama qisaas ma noqonayo y yani laba qofa un marka mid kan haduusan kulahayn waxaa weeyaan sulba haddausan kulahayn oo wax amrayo haduusan sulba kulahayn ma hadduu sulba kuleeyahay midkaana mukraha uu yahay waa laga yaabaa marka xaalkooda inuu waxan noqdo naam ayb wacan cabdiraxman bn lbaylamaniyi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qatala musliman muslim u dilay bimucaahadin bu u dilay mucaahad muslim uu dilay wuxuuna u dilay gaal mucaahada nin muslim ayaa gaal mucaahada dilay markaasna nabiga alayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay muslimkiibuu dilay gaalkaas u qasaasay mucaahadka mucaahidka ah bimucaahidin mucaahid ayay u dileen mid balan la galay muslimiinta wa qaala nabiguna wuxuu yihi ana awlaa anaa ku haboon man wafaa bidinatihi magangelyadiisa mid oofiye anaa ku haboon akrajahu cabdrazaq baa xadiiska soo saaray haakadaa sidaan oo kale usoo saaray mursalan mursal ahaan wawasalahu daara qudniyuna xadiidka waa wasliyey bidikri bni cumar ibni cumar sheegidiisa fiihi xadiidka lagu dhex sheegay waisnaadulmawsuuli mawsuulka isnaadkiisana waahin aada u daciif u yahay xadiidka mawsuulka isnaadkiisana aad bau daciif u yahay aad bau daciif u yahay xataa mursalka waa daciif sababtoo ah cabdiraxmaan ibn lbaylamanigaanaaba daciif an aan oo daara qudni xur ibn lbaylamaniyu ibn lbaylamaniyu daciifun laa taquumu bihi xuja ibn lbaylamani waa daciif yir xujana kuma qumayso idaa wasala alxadiida xadiidka dhow waslay fakayfa bima yursiluhu kawaran marka hadduu irsaalay ayb amaa mawsuulka isaga waxaa ku jiro Eh, ibrahim ibn abi yaxya ayaa ku jira waana matruk xadiid riwaayada mawsuulkana nin matruuka ku jiro midda mursaladana nin daciifa ku jiro waana mursal laba ciltaas ayb waana xadiidkan xanafiyada daliishato muslim gaal mucaahida waa loo dili karaa ama dimi marka ay leeyihiin xadiidkan ibnulbaylamani qabsanayn lak waa daciif kii bukhaari ku sugnayna waa ka tegayaanu ahaa laa yuqtalu muslimun bikafir muslim gaal looma dilo kaas bukhaariga kusuganaa saxiixa marka kani marka la qabsan maayo wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal qutila hulaamun baa la dilay wiil hiilatan si macaka gaadma ah hiilatan waxaa weya si iktiyaaloo gaadma ah loo dilay <coughs> waa la iktiyaalay manaa assassination lagu sameeye hiilada marka waxaa qofka kaafilaynin inaad dishid inaad marka intaad waxoogaa usheekeyso meel cidla inta geyso soon kaafilaynin dilba faqaala cumaru cumar wuxuu yii law ishtaraka fiihi law ishtaraka hadday wadaagsadaan fiihi ay fii qatlihi wiilkan dilkiisa ahlu sancaa sanca oo dhan reer sanca dhan laqataltuhum waa dili lahay bihi wiilkaasaan dili lahaa sababtiis akhrajahu lbukhaariyu baa soo saaray xadiidkan iyo kii aan soo marnay iska hor imaan maayo saa u gara hadday marka mid kasta u la baashiro wacan abi shurayxin alkhuzaaciyi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam faman qutila qutila lahu qofkii la dilo faman qutila qofkii la dilo qatiilun ku la dilo lahu isaga usugnaaday la dilo bacda maqaalatii haadihi maqaaladeydan iyo oraahdeydan ka gadaale fa ahluhu qatiilkaas ehelkiisa bayna khiiratayni laba laba wax oo wanaagsan bay udhexeeyaan fa ahluhu ehelkiisa bayna khiiratayni laba khiyaar dhexdoodii ahaaday ima an yauduu inay qaataan alcaqla diyo inay qaataan yaqtuluu inay dilaan ninkii wax ka dila inay dilaan oo qawe qisaas haddii camdihaan wax ka dhexeeya malaha akrajahu abu daawuud wanasaa-iy waasluhu fi saxiixayni min xadiisi abi hurayrata bimacnaahu naam waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura sulaan ayuu haysta ninkii wax laga dilo xujadaasaa haysta sulaanka oo haysta maxa imaa inuu disho imaa inuu cafiyo oo diyo qaato ilaa nooca fiican uusan ka qaadan baabu diyaati diyaadkiiba ubaab yahay axkaamu diyaad diyaadkiiba ubaab yahay diyada waxaa la yihahdaa ismun lilmaali lwaajibi bijinaayatin cala alxuri fii nafsin aw maa duunaha jabran aw zajran diyada waxaa weeyaan waawaa magac maal waajib ah oo jinaayo ay keentay darteed waajib ku noqday qof xor ana waajib ku ah ayaama ayaa la yihahdaa naf oo gooyey ama wax naf ka hooseeya darteedna ugu waajibay yani jinaayo naf iyo ka hoose maalka ka imaanayo oo wujuubka xaggaas ka imaanayo maalkaasaa diye la yihahdaa diyadu marka maxay ku waajibtaa marka diyadu maxay ku waajibaysaa diyadu waxay ku waajibaysaa biqatli muslimin aw dimiyin qof muslima dilkiis ama qof dimi ah dilkiisa diyada ku waajibtaa amase qof muslima ama qof dimiya dilkiisa ay diyada ku waajibtaa ay ku timaadaa ayb aayadda suurat nisa baan cadaynaysa wamaa kana limuminin an yaqtula muminan ilaa khaaa waman qatala muminan khaaan fataxriiru raqabati mumina wadiyatu musalamatu ila ahlihi ila akhir aaya kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca saasay tuseen hadaba hadaa saas u ogaato waxaa la rabaa in la ogaado diyadu maadaama diyadu ay qatli ku xiran tahay qatliga waa saddex nooc saana daada soo sheegnay anwaacdii saddexdeed waa inaa xasuusan tahay khada maxdiga khada maxdigana waxaa weeyaan khada maxdiga iyo camdi maxdiga iyo shibhu camdi khada maxdiga waxaa weeyaan qofka inuu ficilka ku gafo ficilka iyo qasadka labadaba inuu ku gafo macnaa in qasadki iyo ficilkiisiiba kas ma aha ficilkausan ukasin qasadkausan ukasin ayb sida inuu shimbir ugaarto raba markaas xaabadiibaa qof uga dhacday ayb taas marka waa kaas camdiga maxbigaana waxaa weya waa inuu caamid ou yahay fi lficli caamidan fi lqasdi qasadkana waa waa waa caamid ficilkana waa ku caamid midka saddexaadna waxaa weeyaan shibhu camdiga ah waa caamidun fi lficli mukhdiun fi lqasdi xagga ficilka caamid ka yahay sababtaa ah, qofkiiba wuxuu ku tuuraa ul camalow ku dhufana ulow ku dhufanaa jaadalow ku dhufanaa ficilka ficilku kasoo ugu yeela sooma ficilkiis marka waa ficil kas ah ficil kama a ma ah sidoo kale amaa laakin qasadkiisa qasadkiisa waa mukhdi uu ka yahay sababta aa ah, inuu kaw ka siiyey ma rabo magarata marka saddexdan adoon fahmin diyaadka laga hadlay hadhow ma kasi karti saddexdaana marka a dilku oo uqaybsamaya marka ayb haddii marka u saddexdan uqaybsamo diyatul khaaa qofka yani qofka kama wax u dilo khaa ahaan qofka wax u dilo diyada laga raboona marka maxay noqona diyadiisu waa mukhafafa saddex xaalo hadii laga waayo haddownan xaramka wax ku dilin khada haddana waxaan ka hadlaynaa nin khada wax u dilay si khada wax u dilay xaramkii dilkaas xaramka kama dhicin qofkaas oo khada u dilay raxim iyo qaraabe lama aha ashhurulxurum bilaha xurmada le laguma jiro markaas diyadiisu diya mukhafafay noqonay intaa ma garatayn naam halkaas laakiin maxaa halkaas marka maxaa ka garanayna haddii ashhurulxurum iyadoo lagu jiro bilay xurmada lahay ama nin asaga qaraabal walaalkiisa walciyaadu billah oo si kama ah u dilay hada ahaan oo walaalkiis u dilay diyada waxay noqonayaa diyo oo markaas camdi ah diyatu